بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعنه رضي الله عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا من أي ظاهر وحو ظهاري من امرأتي حاسكس ويدي دور كذا ذي هو ويدي دور كذا كله ayaad iila mid tahay nin baa sidaa haweenaydiisii ku dihaaray daahara min imra'atihi uma kadibna waqaca wuu dhacay calayhaa korkeedu ku dhacay wuu galmooday waay faata anabiya nebigu u yimi sal lla alay wasalam faqaala markaa wuxuu yidhi innii anugu waqactu waan dhacay nebi allow calayhaa korkeedaan ku dhacay oo waan u galmooday qabla an ukafira intaanan kafaaro gudanin intaanan kafaaradii bixinin ayaan arkay oo aan u galmooday waay qaala wuxuu yidhi nebigu sal alla lay wasalam falaa taqrabhaa mar kale ha u dhowaanin xataa tafcala ilaa aada samayso maa amaraka allahu wuxuu alla ku amray bihi isaga mar dambe ha ku noqonin ilaa aad samayso wixii rabbi ku faray oo kafaaradii ah رواه الأربعة أفرتي باوريي أهل السنن وصححه وحان صحيحيي الترمذي با صحيحيي كذلك وحى صحيحيي ابن الجارود حافظ بن حجرنا في الفتح أي السنة كيس كو تحسيننا طيب ورجح وحو رجحي بوري النسائي النسائي وحو رجحي إرساله حديث كان إنه مرسل يهي يعني انه يهي مرسل عكرمه وابن عباس قال لشيغين او صحابيغا قال لشيغين سداسي اي رجحي طيب كذلك انه مرسل يهي وحا رجحي الامام ابو حاتم الرازي ابو داوود ما سيده لغا فهمي صنيع عيسى اسغنا سداسو رجحيا شيخ البانينا صحيح ابو داوود كاصل كاه buu isaguna ku rajaxayaa inuu xadiidku mursal yahay marka yani ruwaadda waxay isugu khilaafeen qaarna waxay yidhahdeen cali bni cabbaas oo saxaabigay sheegeen xadiidku marka waa musnad ama mawsuul kolba kaa qaarna waxay yidhahdeen can cikrima can rasuuli oo saxaabigii meesha ka saareen marka waa mursal كادن بو مركا النسائي الرجحي أبو حاتم الرازي أبو داوود تصرفات في السنن إنه سيدا الرجحي لغا فهميا شيخ الباني نساس وكان الرجحي مركا سندهان إنه مرسل يهيبا حق بدا ورواه وحوريي حديثكو سيداسي سندكيسا هو حق بلناته إنه مرسل يهي لكن حديث صحيح لشواهده هو حديث كان عمر قاتك عيسولي هيو وكم إذا حديث كسلمة بن صخر baan u tegi doonne soo socda oo nebiga sal alay wasalam ninka xaaskiisii intuu dihaaray intuusan kafaaro gudanin u galmooday ayaa la weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi kafaaratun waaxida waa un hal kafaaro hal kafaaro unbuu bixinayaa xadiidkaasi marka axmed iyo tirmidi baa ibnumaaja baa soo saaray sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin wuu xoojinayaa macnaha sidaasuu xadiidku marka uu ku noqonayaa xasan ama saxiix وروح وري البزار بزار با وري من وجه آخر طريق الكوري عن ابن عباس بن كوري رضي الله تعالى عنهما وزاد وحو زيادي بزار فيه وجهاسي اما طريقه وحو كزيادي انه نبيو نينكا كويري كفر كفاره غدو ولا تعد هلك نقل انت سيادي روايه بزار بزار سيادتي سي طريقي سبا ضعف با كجره oo qusayf ibn abd nin la yiraahdo sanadka ku jiro saduuq sayyi al-hifdhi ah. isaga waliba aakhirka umrigiisa uu isku dardarmaday sida culimadu sheegaan marka waa dhaif kafir wala ta'ud ziyadadaasi bazaar wa ziyada dhaif oo sanadkeedu uu dhaif yahay mutaabaca iyo shaahidna aan wahiisani way macna xadiidkani wuxuu faa'iideeyay oo laga faa'iideysanayaa uu ku saabsan yahay eh, dhihaarka laanna wuxuu inoo soo jamciyey baabkii hore iilaaga oo xalay aan soo marnay iyo dihaarka iyo kafaarada dihaarku marka buu xadiiskani ku saabsan yahay dihaarkana waxaa la yidhaahdaa inuu ninku reerkiisa iyo xaaskiisa uu ku yidhaahdo hooyaday dhabarkeedoo kala adiga dhabarka waxoogaa waxaa lagaga kinaayoonayaa lagu qarinayaa yacni sida hooyaday aanan u xaasaysanaynin baan adna kuu xaasaysanaynin siday hooyaday xaaraan iga tahay baadna xaaraan iiga tahay saasaa laga wadaa laakiin dhabarka waxaa loo cabirayaa bimacnaa galmadaasay ka xishoodaan oo afka laga ilaaliyaa saas macnaha sida macnaha gaadiidka dhabarka looga fuuloo kale sidaasoo kale galmada u cabirayaanoo galmadiibay ula jeedaan marka hooyaday oo kalaad iga tahay hooyada dhabarkeedoo kalaad iga tahay sidaas hadduu ku yidhaahdo jaahiliyada islaamka ka hor lafdigaa hadduu ninku xaaskiisa ku yidhahdo furitaan bay ahaan jirto furitaan bay ahaan jirtay oo hadduu sidaa ku dhawaaqo islaamka ka hor carabtu waxay ka soo qaadi jirtay inuu reerkii furay xukumkaa sharcigu wuu bedelay marka wuu bedelay oo furitaan lagama dhigin laakiin waxaa laga dhigay arrin muxuu ahaayey khalad marka koowaad oo inuu ninku reerkiisa ku yidhaahdo hooyadayo kalaad iga tahay horta waa hadal khaldo weysay ahaantiisa waana xaaraam hadal noocaas inaad sidaa tidhaahdahay waa xaaraam dembi ah waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا آه. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم هو ينكر معه قرمي حاسكا وهو يكون in ummahaatuhum ila allaa'i waladnuhum hooyadaa waa untii ku dhashay waa wainahum la yaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran baa lihi tabaraka watacala hadal inkiray iyo been bay ku hadleen baa lihi tabaraka watacala marka inaad tidhaahdo xaaskaaga hooyadoo kale iga tahay ama dhabarkeedoo kale aad iga tahay ama iila mid tahay waa hadal been ahoo dembi ah waana zuur hooyadaana sidaa ku noqon mayso way macnaa aad baa loo fogeeyey sidaas daraadeed baa waxaa ijmaaca culimmadu isla ogol yihiin inuu dembi yahay ruuxii sidaas sameeyeyna inuu xaaraam ku dhacay marka koowaad taas waa qur-aanka marka ka hadlay ayib kadibna hadalkaa markuu ku hadlay shareecadu kama furin xaaskiiyo hadalkaa kuma furmayse laakiin kafaara ku laasimaysa waana midda suuraddaa suuratu lmujaadila qad samica allahu qawla alatii aayaadkeeda hore allah tabaaraka wa tacaala uu ku faahfaahiyey ee kaga hadlay wey macnaha markii la yidhi arrintu waa khalad oo la fogeeyey oo la idaaneeyey kadib baa xukunkii la sheegay waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaaluu fataxriiru raqaba yani qoor xoraynteed min qabli an yatamaasa hadduu waayo fasiyaamu shahrayni mutataabicayn من قبل أن يتماسى فمن لم يجد فيطعام الستين مسكينا كفارة صلى الله عليه وسلم ساسي معنا طيب حديث كان مركا وحو فائدي حديث نمكي إلى القرآن كم حوير القرآن كم حويري min qabli an yatamaasa kafaarada waxaa lagaa rabaa intaadan reerka taabanin oo u galmoonin soomada dhihin hooyadayo kalaad iga tahay intaadan u galmoonin oona xaasaysanin waa inaad kafaaro gudato adoon kafaaro gudanin inaad u galmootona waa xaaraam qur-aanku saasuu ku xidhay min qabli an yatamaasa intayna istaabanin baa leehi ayib haddii isaga oo aan kafaaradii gudanin mar labaad intuu khalad sameeyo u galmoodo meeqa kafaaraa ku laasimaysa ila laba khalad buu galay soo ma markii hore dihaarkii buu sameeyey dihaarkii hadduu sameeyey maxaa laga rabay waxaa laga rabay intaadan u galmoonin kafaaro gudo khalad labaad buu galay oo isagoon kafaaradii gudanin buu u galmooday ayib ma laba kafaaraan saaraynaa mise hal kafaaro xadiidku wuxuu ka hadlay hal kafaaro unbuu nabigu ku laazimay sal alay slam oo waxaa lagu yidhi ha ku laabanine laakiin kafaaradii gudo sidaasuu ku yidhi arrintaa iyada ah galmadaasi ka hormartay kafaaro gudashadu inayna keenaynin kafaaro labaad oo keliyata u baahan tahay uun war ka toobad keenoo kafaaradiina gudo hal kafaarana laasimayso ayaa waxaa maray culimmada badankood afarta imaamna sidaasay qabaan kafaaro labaad ma laasimayso waa hal kafaaro xadiidkuna sidaasuu faa'iidaynaya laakiin qur-aanka daahirkiisa waxaa laga qaadanayaa inuu khaldamay ayb inuu khaldamayo oo uu gafay waana laysla ogolya inuu khaldamay waa laysla ogolyahay laanna qur-aankaaba wuxuu yidhi min qabli an yatamaasa khaladkii hadduu galay ma kafaaro labaad baa ka laasimaysa jawaabtu waa maya xadiidkaas sidaa caddeeyey afarta imaam iyo keyrkoodna halkaasay mareen khilaaf shaadaa ku jira ayib waxaa kaloo la hadduu yidhaahdo hooyaday oo kale aad iga tahay ma hooyaday dhabarkeeda taas la garayo way cadda dihaar inay tahay layskuma khilaafsan laakiin hadduu dumarkii kale ee guurkoodu xaaraanta ka ahaa uu magacaabo oo yidhaahdo walaashay dhabarkeedoo kala ad iga ama habaryartay dhabarkeedoo kala ad iga ama eeddaday ma la mid baa mise la mid ma badankood culimmadu jumhuurtoodu waxay qabaan inay la mid tahay hooyadana waxa loo magacaabay waxay leeyihiin waa ummu lmuxaramaat dumarka guurkooda layska xarimay iyadaa asal u ah ayadaa u horeysa lanna alla tabaaraka watacala fi suurati nisa xurimat calaykum eh, ummahaatukum ayadaa loogu horreysay ayadii maadaama asal ay tahay haddaad iyada sheegto iyo haddaad kuwa kale xaaraanta ka a ah sheegtaba waa isku mid sidaas daraaddeed kafaara kugu waajibayso dihaar way noqonaysaa haddaad walaashay dhahdo ama eedaday dhahdo ama habaryartay ama hooyaday dumarkaa duurkooda abadiyan xaaraanta ka yahay iyo hooyadu waa isku mid bay qabaan culimada badankood macnaha ayib xadiidku marka macnahaasu inoo faa'iideeyey mase tilmaamin oo nebigu sal lla alay waslam nin ma dhihin toobadkeen inuu si khaldamay waxaa laga fahmayaa qur-aankaa laga fahmayaa baynu nidhi waana masalo mujmac oo laysla ogol yahay can salamata bnu sakhrin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi dakhala waxaa galay ramadaanu ramadaan ayaa galay fa waxaan baqay fakhiftu waan baqay oo waxaan ka baqay an usiiba inaan asiibo imra'atii xaaskayga inaan u galmoodo ramadaan baa lagu jira waa la soomay lafahaygaan u baqo waxaan istiri amaad islaanta adoo sooman aad ku khaldamtaa fadaahartu markaasaan dihaaray buuhi minhaa xaggeeda dihaar iskaga reeb baan isiri buui hooyadayoo kalaad iga tahay baan buui intay bishu dhammaanayso xogaa wuu iskaga celin haya si kale u iskaga celin waaya ayib fankashafa waxaa faydmay buuhi lii aniga waxaa ii faydmay shay-un shay oo minhaa iyada ka mid a leylatan habeen habeen iyadoo la joogo oo dayaxna ay tahay unbaa jirkeedii qeyb ka mid a maradii ka qaadan markaasay ii muuqatay bu jirkii qaar ka midoo faydmay baa ii muuqday bu fa waqactu calayha markaasaan ku dhacay bu waa ishayn waay waaba ku boodayba dantiisuu ka dhamays faqaala lii markaasuu igu yihi rasuululahi sal lay slam baa wuxuu igu yidhi arrintiibuu nabiga u keenay sal lay waslam markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi xarir xore raqabatan qoor xore adoon xore addoon xore faqultu markaasa waxaan igu yidhi maa amliku ma heli karo ilaa raqabatii qoortaydan mooye wax qoor ah oo gacantayda ku jirta waa untan jirkayga ku taalle madaxay madaxayga ka hoosayso wa raqabo kaleo ma haystaba addoon kale ma wey macana ayib qaala wuxuu yihi nebigu sal lay waslam fasum soon shahrayni laba biloodoo mutataabicayni israacracsan hal maalin aadan afurayn u dhexaysinan isku xiga qultu waxaa idhi hal asabtu miyaan asiibay alladii kii asabtu aan asiibay ilaa min asiyaami soon dartii mooye wixii ugu dhacayba soo un soomba ma keenin hal bil baan sabri waaye laba biloodoo isku xigta sabir seen u sabri buu leehay soon waaba kii waxaan i geliyey <laughs> ayb من رجو بدريس حديثنا وي وركيس حديثنا قال مركز النبي صلى الله عليه وسلم اطعم وحد قودسا فرقا فرقا سواويل او من تمر تمر اه 60 مسكينا لحدا مسكين قودي بولي اه واويل وح لو بيغو عرق من قره عرق ما فرق قره فرقا من تمر او تمر 60 مسكينا او قيبي أخرجه وحا سو صار حديثك أحمد با سو صار والأربعة أفرتي با سو صار إلا النسائي النسائي مويه وصححه وحا صحيح ابن خزيمة وابن الجارود كذلك وحا صحيح حاكم على شرط مسلم ذهبي وكوافقي لكن وحا وركا كذبت تجي الإمام أبو الحسن بن القطان يا شيخ الباني غير فوت أوحي إلى ذين حديث كسنة كيسا وحا كتر محمد بن إسحاق ون عن علي عند الجميع سيصدرادت ضعف با كتر السنة حديث الإمام البخاري عبد الحق الإشبيلي أيقول حديثك وحي كعليا انقطاع سنة كيس وكلا قؤيها بدهنه سليمان ابن يسار أو سلامة ابن صخري كورينيا كموسى المقل بيده حديثك مركا لبع للو قبا عن عنة محمد بن إسحاق أو مدلس وحاك له قبا انقطاع بين يعني وحويان تابعك حديثك ورينيا سليمان أه iyo saxaabiga laga warinayo waxmayna kala maqlino waa kala go-aya sanadku labada ciladood buu qabaa laakiin xadiidku sida uu leeyahay sheekh albani caleyh raxmatullahi fi lirwa falxadiidu bituruqihi wa shaahidihi saxiix buu leeyahay shaahidna waa leeyahay u markhaati furay duruqdiisa markii laysu geegeeyana way isxoojino saasuu xadiidku ku sugnaanaya ama sanad ahaan dacfi baa ku jira ayib xadiidku marka isagoo dheer bay qisadiisu timid hadda uu soo gaabiyey xaafidku laakiin aad buu u dheeryahay سلامة بن صخر البياضي من كان ليلة من الصحابة كمدوها وحيري وحان هابوري كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيبه غيره وحان هابوري من دمرك حقه كأصيبة وحان أنيق عدان هين أين كأصيب بوري يعني وحان كبأنا وهي دمرك حقه من أرنك إقولة تبقى لما ترمه فلما دخل شهر رمضان بشهر رمضان مركز سواق شيء بوري ayaan khiftu an usiiba min imra'atii shay-an reerkayga inaan intaan wax ka asiibo oon habeenkii u tago inay markaasi waagu iigu baryaan ka yaabay buui oo sidaan wax u isticmaalahay intuu fajarku iigu yimaado fajarkii hadduu igu qabtana inaan iska iska celin waayo sii wato soonkayguna sidaa ku fasaadaan ka yaabay buui ayib markaasaan dihaaray buu yidhi xataa yansalika shahru ramadaan ilaa bisha ramadaan ay ka dhammaato naa inta bisha ramadaan ka dhammaanayso hooyadayo kale aad iga tahay anigu sidaa isaga celiyo فبينما هي تخد فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء هبين يدو إي أديجيس أي جد كذا قيب كمرا إي مغضيب ومرضي كفيدت فلم ألبث أن نزوت عليها هل مربا كبوضيب وكذا بحيو فلما أصبحت خرجت إلى قومي واجي مركو إي بريبا ريركا يجي آديب odayaashii reerkaan u tagay buuri markaasa waxaan u sheegay buuri warkaan warkaygi baan u sheegay buuri xalay wax iga dhacay war waa waa waa khaldamay baan dhibi odayaashii buu tagay markaasa wuxuu ku yidhi war nabiga ii raaca kaalee nabiga erge igula tag oo i markaasa wuxuu yidhi maya ku raaci mayno maxaa yeele haddaan nabiga u tagno ama aayad qur-aan aan soo degi oo nalagu canaanan ama nebigu hadal buu dhihiyo ceebtiisu weligii ayna naga hadhayn saas daraaddeed dembigan adaa galee khaasa kugu ahaadee ka cutag badhe nebiga ku raacmin anagu ree hebel baa nala dhahay oo iska fogeeye markaasaan tegey buuri nebigaan u tegey sal alay slam warkii baan u sheegay buuri markaan arrintii u sheegay nebigu wuxuu yidhi anta bidaaka yaa salama salamow ninkaasi maadiga ninka arrintaasi maadiga markaasa waxaa yidhi ana bidaaka yaa rasuula allah ninkaasi waa aniga aniga wey laba goor baan ku celiyey وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيما أراك الله بعلمه آه. أنا سميي وحي أمر إلهينا وان كصبر هيا وح الله وحي كلق من إيقو حكم بولي حكم كي حق الله كي ماذا وكصبر هيا حتى هل يدلوه معنا ساسو معنا مركز النبي حكول صلى الله عليه وسلم حر الرقبة قور حريه مركز حكول يقولي والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها لقمت إذا qoor aan ahayn maba haysto buu markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sal ly slam fasum shahrayni mutataabicayn laba biloodoo isku dhigta soon marka markaasaa waxaan igu ihi hal asabtu aladii asabtu ilaa min asiyaam soon unbaaba ii geeyeyba waxaanaan galay soon baan wadi karaa markaasaa wuxu uhi nabigu sal ly slam acim wasqan min tamrin bayna sitiina miskiinan yani timirta intaad timir qaado wasqi waa lixdan sacwa lixdan saaco timira qaado masaakiin u qayb markaasaa waxaan igu idhi والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام حالي وحابا برينيبا أنغو قاجيسان أو نعنتا هيسان مركا وحوغا هدان هلو أنيبا إما دافتوا حقين جينا أني غير كيجي وعبو باهنا جيد والبا صاحر مركا مركا النبي حكوري صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق غيركو كرنا شيء سكدي أي سوء أروريا ننكي هيي والنبي قدر صلى الله عليه وسلم reerkaasi sakaday soo ururiyeen ninka gacanta ku haya u tag falyadfac ilayka ha ku siiyo markaa nabigaa isoo diray dheh sidaa masaakiinta marka ku quudi oo timirta ku sii wa kul anta wa ciyaalaka baqiyata abuun waxaa kuu soo hadhana adiyo ciyaalkaagu cuna intaasuu nabigu marka u xukumay sal lay slm xukumkaa markii la siiyo waxoogaa neef ka soo booday ayuu soo noqday marka isagoo aad u faraxsan reerkiisii buu yimi markaasaa wuxuu yidhi wajadtu cindakum addiiqa wa suu'a alra'yi buuli ah. agtiinna waxaan kala kulmay cidhiidhi iyo ra'yi xumo iyo tale xumo ah. wawajadtu cinda anabiy sal lay slam assacata wa xusna alra'yi buuli nabiga agtiisana waxaan ugu tegay buuri waa sacnimo iyo ra'yi iyo talo wanaagsan buuri waa idinka raystay raacidla amay raacin amay raacin waa idinka raystay saas wey macana markaasu wuxuu yidhi weliba nebigu wuxuu ii amray buu yidhi sakadaad uruurisan iyo sadaqadaad uruurisan in lay siiyana waa ii amray oo wax ka qaado kaas way macna waadi diidaneed raacdaan qisada dheer buu marka xadiisku leeyahay qisada dheer xafiidku maqsuudka unbuu ka ku gaabsaday sababta hadda xadiidkan loo keenayna waxa weeye in laynoo caddeeyo kafaarada la bixinaya ruuxa dihaarka sameeyey reerkiisa sidaa ku yidhi kafaarada ku waajibaysa sidaa ay tahay macna sidaas وحديثك هذا او شيغي بين القران كله او شيغي ها حرينتها ayaa horaysa marka uu u imaanahayo laba bilood soonkooda waa markuu qoor wuxuu ku xoreeyo waayo markaa kadib waxaad daba taalla hadday ku suroobi weydo laba bilood soon laba bilood haddaad keri weydo markaasaa lixdanka miskiin ay imaanaysa marka waxa way kafaarada tartiib sidaasaa loo kala tartiibinayaa khiyaar ma ah kolba kaad adigu doonto ka qaadan mayse waa murataba bi hada tartiib kan haddaad weydo kan haddaad weydo kan saas man sidaasana waxay qabaa culimmadu isla ogoli waa mujmac khilaaf kama jiro arrintaa yar in sidaa loo kala tartiibinayo macna soonka isku xiji baa la yidhi waxay culimmadu qabaan soonka hadduu kala gooyo cudurdaar la-aan oo uu u dhaxaysiiyo maalin afur ah inuu soo bilaabayo hadduu konton iyo sideed beri soomo oo maalintii konton iyo sagaalaad uu afuro dib buu labada bilood usoo bilaabaya waa hadduu u afuro cudurdaar la-aan hadduu cudurdaar dartii u afuro oo masalan xanuun dartii buu la wadi waaye ama maahe safar iyo socdaal buu galay ama ma ahe maalan ciid baa soo gashay ayaamu tashriiq oo la soomi karin baa soo galay asbaab macaadiir sharciya ama cudurdaar sharciya hadduu u afuro meeshiibuu ka sii wadayaa intii u dhimanaydunbula imaanaya laakiin marka uu soo bilaabayo waa markuu u afuro cudurdaar la-aan saas way macana sidaana waxa weeyaan iyadana jumhuurtaa qabta waxaa ku yimid cuntada bixi laleeyahay qiyaas intee leeg buu bixinaya qiyaas intee leeg buu bixinaya riwaayadan hadda inoo taalla فرقا من تمر ستين مسكينا فرقا سالسكو قلفسي انتابو قادا طيب حديث كان حديث كلا كسوغا بابك الظهار كو حديث كلا بادي وحديث كي قبضي لديه جري خولة أما خويلة بنت مالك بن ثعلبة ووحا قوي من اللي هذا أوس ابن الصامت أوس ابن الصامت يعني عبادة ابن الصامت ولا الكبا قبج مركز الظهاري نوحوغا yani yaro jiran buu ahaayo dadkan oo eh, la yaro qabto buu ahaa markii la qabto oo xanuun yaro qabto buu marka haweentiisa dihaari jiray ayadoo marka weynaatay oo u ilmo dhashay oo yuu aayar dihaaray khwayla nabiga u timi sal lay ama khawla labada waa la dhaha iyadoo nabiga u dacwoonay sal lay slam rasuul ilaahayow ilmihii markuu iga dhammaystay oo duqoobay oo waxba igu laabnayn buu idihaaray diyaarkuna furitaan bay u haysteen sooma yani kaanna iyadoo isagoo furay oo kale isaguna u haystay iyadana in la furay u haystay markaana wax xugum oo sharci oo dihaar kasoo degay ma jiro markii gabadhu nabigu u timi sallallahu alayhi wasallam oo ila dooday nabiga wada hadleen oo hadal dhex maray ayaa marka waxaa soo degtay yani qad samica Allahu qawla alatii tujaadiluka fi zawjiha ayadkaas soo degay qisada aayaadku kusoo degayaan marka waa qisada khawla iyo aws ibn samit saas macna qisadaasay ku timid qisada iyada ah marka xadiidka ku yimid wuxuu tilmaamayaa turuqdiisa badankeed waxay ku asaxday inuu nebigu amray sallallahu alayhi wasallam 15 saac inuu qaybiyo toban saac masaakiin u qaybi qaybali 15 saac hayn marka lixdan miskiin toban saac marka loo qaybiyo miskiinkiiba wuxuu yeelayaa rubcu saac soo ma ربع الساعة ومد سيدنا وحا مري إمام الشافعي غيرك ووحي إليه لكل مسكين مد مد كنا وصاع أفر من الله كلا دقي ميل كمدا حديث كان صخر لفتيسة طرق الصحيحة وحي تلماميسة إنه النبي صلى الله عليه وسلم شن يطلون ساع إنه مساكين تأقيبه ساس تراد الحديث كاسي خولة قصة هذا iyo xadiidka yani waxa weye salamatu bnu sakhrin labadoodaba marka duruqdooda lasu geeyo waxaa badan duruqda sheegaysa iyo alfaadda sheegaysa miskiinkiiba hal mud in la siinayo dariiqa odhanaya lixdan saac qaybi oo miskiinkiiba hal saac kusoo hagaagayso ma xoog badna abu xaniifaasi qaatay dariiqa tilmaamaya soddon saac oo miskiinkiiba nus saac yeelanayana axmed baa qaatay masi xoog badna waxaa ugu xoog badan shan iyo toban saac oo lixdan miskiin loo qaybinayo miskiinkiina uu rubuc saac helayo oo ah mud ah yacni labadada gacmood oo sacabkoo la buuxiyey qur-aanku isagu qiyaasta miskiin kasta la siinayo ma sheegin lixdan miskiin unbuu yidhi saas macana yacni waxaa laga wadaa un inaad hal mar dherjiso un waxuu ka dhergo hadday raashiin ingaga noqotona qiyaastaas fuqahadu ku kala tegsan yihiin haddii raashiin bisil ay noqotona wax hal mar uu ka dhergaal rabaa inaad siiso waxaa kaloo isku khilaafsan yihiin lixdan miskiin miyaa mise hal miskiin baad ku celcelin kartaa lixdan beri qur-aanku wuxuu ka cabiray sittiina miskiinan lixdan miskiin inay kala duwan yihiin baana asala saas maana saas daraaddeed lixdan kala duwan hal mar inaad wada siiso waxba sharti maaha marar kala duwan baad siin karaysaa way macna sidaasaa axaadiista laga faa'iidaysanaya macna baabu licaani licaankiibuu baabu yahay waxaa kaloo iyadan ay ka hadlaan oo masale aada u dhacdaa haweentu hadday iyadu ninkeeda dihaarto ma dihaar muctabara ah mise muctabar maaha wax soo qaad maleeya mise male hadday ninkeeda ku tidhaahdo aabbahay oo kale ad iga tahay ma dhahaan ma dihaar baa mise dihaar maaha qaar waxay leeyihiin waa dihaar iyada kafaara ku waajibaysa laakiin ninkeedu intay kafaarada gudanayso inuu u sugo waxba laasim kuma ah min qabli an yatamasa ninka ihaarkiisay ku timid badhe laakiin hadday iyadu dihaarto xaqiisii inuu meesha ku baabao uu sugo intay kafaaro gudanayso laazim ku abay dheen isagu ku dambaabi maayo ayib waa qolada qabta inay wax dihaari karto qaarna waxay leeyihiin war dihaarku sidiisaba nin baa wax dihaara qur-aankuna wuxuu ka cabiray waaladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim ma sheegin qur-aanka iyo sunnada haween wax dihaaraysa ma sheegin dihaarku dalaaq kalu la mid yahay xagga axkaam axkaam badan kala mid yahay sidaas daraaddeed naagtu wax ma furto sidoo kale wax ma dihaarto qaar waxay leeyihiin warmeehay dhaar oo kale ha laga dhigo kafaaratul yamiin ha lagu laazimiyo halkaasay marayaan macnaha adiga wax weeyaan bacdu salaf baa qabay in ay kafaara ku waajibayso hadday ninkeeda dihaarto way macnaha laakiin nusuusta marka loo kaco wax nas oo ku laaziminaya haweenay kafaara ku laaziminaya lama hayo باب اللعان اللعان كي بابويه اللعان يعني منك يرير كيسة واللعان تموي مسألة لوحة ويان هدي روح روح كلام والزنا كشيغو اللي هو مقعدل ويموت روح وازن السيبل هذا ترى ومقعدل عرضك سيدي شرف كيسة مالك كدعم هدو حاسكاجي اوصل هين روحة الزنا كشيغتي ama rag ahaada ama dumar ha ahaadee siddeetan jeedal baa lagugu dhufan haddaad afar markhaati keeni weydo والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أفر مرخات هدي كيني ويا وحي الشيغان الله يقول تبارك وتعالى سيديتا شيئا waa midda labaad markhaatigoodana ha qabanina markhaati ma galaan waana faasiqiin intaasaa laysu daba dhigay ila aladiina taabuu ruuxaasi waa hadduusan xaaskaaga ahayn cidda aada zinada ku sheegtay hadday xaaskaagii tahay lagu jeedli maayo siddeetan jeedal ma ah reerkaagii baad ku sheegtay way zinaysatay baad tii markaa baab kalaa shareecadu u samaysayoo licaan baa la yidhaahdaa ha waa daaran iyaduna way dhaaran waana kala soconaysaan waay maxkamadda laydin geyn ayaduna waxay mari muxuu ahay shan dhaarood aduguna shan dhaarood waa bes waana laydin kala dhaqaajin laakiin in lagu yidhahdo war afar markhaati keen in reerkaagu zinaystay haddaad keeni weydana waa lagu jeedliyo muxuu ahaayey dhabarkaa lagaa garaacay taasi waa xugumka xaaska haddii cid aan ahayn aada qadafto waa ama reerka haddaad ku ganto xukunka licaankaay qaadanayso licaankana waxaa laga keenay yacni waxay isku habaarayaan labaduba khaasatan ninka haddii aan been sheegayo lacnadi haygu dhacdo licaanka halkaasaa laga keenay oo yani waxa weeyaan habaarkaa uu lacnada isku habaaraya ayib middaa fii suurati nuur alla kaga hadlay wey tabaaraka wa tacaala yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ila anfusuhum kuwa dumarkooda zinada ku ganaya isla markaana aan markhaatiye helin markhaatiye keenin ilaa naftooda mooyaane wax kalaba ma hayaan fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billaah innahu la min asaadiqiin a afar goor waa inuu dhaarto ku dhaarto inuu run sheegayo oo waxa uu ku sheegay haweentaa inay runtii tahay afar goor u dhaaranaya waalkhaamisatu midda shanaadna wuxuu ku dhaaran anna lacnat allaahi calayhi hee in kaana min alkaadibiin ta shanaadna wuxuu dhihi lacnad ilaahay inay korkiisa ku dhacayso hadduu been ku sheegay oo ku been abuurtay ayay isagii markuu shantaa maro ayadii baa loo imaanaya ma ama qir oo hadday qirto maxaa dhacday marka ya marka waa la jeelli alla jeelli miya dhagax baa lagu dili soomaali nin lama dhagax baa lagu dili ayib waa hadday ogolaato ninka warkiisoy qirto oy ictiraafto hadday diiddo isu soo taagtana wayadra'u canha alcadaaba wey markaas cuquubadaasi iyo xaddaa la marinayo waxaa ka reebi kara an tashhada arbaca shahaadaatin billaah afar dhaarood inay alla ku dhaarato innahu la min alkaadibiin inuu beenaalo yahay bay afar ku dhaaranaysa waalkhaamisata midda shanaadna anna gadaba allahi calayha cadho ilaahay inuu korkeeda uu yahay bay ku dhaaran cadho ilaahay inay korkeeda yahay in kaana min asaadiqiin hadduu run sheegayo hadday runtii tahay waxa uu igu sheegayo cadha ilaahay korkay korkayga ha ahaatay dhih midda shanaad sidaas markay yidhaahdoon iyaduna isaguna shantaa maro iyaduna shantaa marto maxkamadda horteeda khalaas waa u kala dhammaatay na adiguna reerkiinni aad war adiguna xoolahaaga dhaqaal dhih licaanka kaasaa la yidhahdaa marka licaanku yuu dhex maraa wuxuu dheer maraa nin iyo xaaskiisiio isqaba oo uu zine iyo xumaan ku sheegay saas macna bariiqaas marka la marinay ya way soo socotaa ma isku soo laaban karaan mise soo laaban karaan soo socotaa hay minhaaj lama horortay dhahan sawali باب اللعان اللعان كي بابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وحوري سأل وحويدي فلان هبل هبل كاسي وان اللي يدادو عويمر العجلاني بالله من صحابي واحد sa'ala wuxuu weydiiyey fulaanin hebel baa weydiiyey nabiga sal alay slam waa cuweymire oo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ara'ayta bal ka waran an an low wajada hadduu helo axadunaa midkaya imra'atahu xaaskiisii hadduu helo calaa faaxishatin zino korkeedna uu ku helo ama calaa faaxishatin ayadoo zino korkeeda ku sugan oo faaxisha fuxshi iyo zino samaynaysa hadduu ugu kor yimaado gawar kayfa yaslaxu seebuu yeeli ah, hawshiioo socota wuu soo dul istaagay muxuu samayn in takallama hadduu hadlo oo uu yidhaahdo reerkii waa zinaysatay takallama wuxuu ku hadlay biamrin arrin buu ku hadlay cadiimin oo weyn salanma waad qabsanaysaan waay hadduu yidhaahdo way zinaysatay inta laysoo qabtaa lee garaaci le markaa wuxuu garanayaa ma soo degin aayaadkan dambe marka licaanka waxaa markaa yaalla والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة سيديتا شيطان باكو دعوا marka wuxuu yidhi hadduu hadlo arrin weyn buu ku hadlay wa in sakata hadduu aamusana sakata wuu aamusi calaa mili dalik kaa mid lamida korkiisu ku aamusi arrin weyn buu qarsano hade gogoshiisiibaa baad ugu galay waay gurigiisi iyo gogoshiisiibaa biyo ugu galeeno naag zinaysanaysa iyo gogol wasakaysan ma qarsan karno haddaan aamusnana wax weyn baan la aamusnay ah. ayib warkaas yidhi falam yujibhu nebigu uma jawaabin waxaan isagoon dhicinba lama raadiye mowta ah, waa ka aamusay nebigu sal alay slam falam yujibhu uma jawaabin khaasatan shareecadu markaasi waxyigu degayo asalku wuxuu ahaa wixii uun bannaanka usoo soo baxoo ka maarmi weydaan mooye su-aalaha badan joojiya laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasukum wa waxyaalaha weydiinina hadii laydiin muujiyo idin xumaynaya shayga su-aasha badi waxyaalaha faraha bad su wixii uu idin qabsado laga maarmaan mooyo su-aalaha kale iska daayay ahayd macna falam yujibu nabigu ugama jawaabin sal alay wasalam falamma kaana markuu ahaaday bacda dalika markaa kadib bacda dalika arrinkaa kadib markay ahaatay ataahu haddana waa u yimid nabiga sal lay slam ninkii baa u yimid mar kale u yimid faqaala markaasa wuxuu yidhi ina aladii sa'altuka aan ku weydiiyey nabi allah canhu xagiisa qad ubtiliitu qad ubtiliitu bihi waa laygu imtixaanay buuri qad ubtiliitu waa laygu imtixaanay bihi isaga markii hore waan iska kaa warsanahaye oo su'aal iyo uun cilmi raadisba iga ahay laakiin arrintii waaba igu dhacdayba imtixaan soo ka aamus lama dheh carabtu waxay albalaau muwakkalun binnutqi bay dhahan balaayada sideeda waxaa loo wakiishay hadalka wixii haddaad ku hadashaba waaba adaa iridii isku furayba sooma marka wax badan baa la qariyaa waa lagu imtixaanay buu rasuulillahi arrintan ku weydiinahay fa anzala allahu allah wuxuu soo dejiyey الآيات آيات كي سودجو في سورة النور سورة النور دحيدا كسغان وآيات كان هذا الشيء نوي آيات كاسا سودغيو ومحو هاي أرنتي مركا لغو حلي فتلاهن آيات كي نبي أخري عليه كركي سكو أخري ninkii korkiisu aayaadkii ku akhriyay wa wacadahu wuuna wacdiyey war ilaahay ka baq buu yidhi wa dakarahu alluu xusuusiyey aad buu la hadlay war niyow war ka dah war amaad khaldanta war umaad ku been abuuranaysaa war ilaahay ka yaab war aad buu ula hadlay nebigu sal alay sl wa akhbarahu wuxuuna u sheegay anna cadaaba addunyaa ciqaabta adduunyo iyo jeedal adduunka lagu jeedlaayay ahwanu waa mid ka fudud oo ka sahlan min cadaabil aakhirati cadaabka aakhara isagaa ka sahlan maanta in intaad iska qirato gabadha inaad ku been abuuratay siddeetan jeeda lagugu dhufto cuquubadaasi waxay ka fudud tahay aakhare in lagu cadaabo marka cadaab aakharo iyo cuquubo adduunye cuquubo adduunyaa fudud intaa muxuu nabigu doonaya inuu ka gaadho wuxuu doonayaa inuu ka gaadho hadduusan arrinta hubin oo gabadha ku been abuurtay intaan la gaadhinba licaanka inuu ka noqdo saas daraadeed la jeedlo sidaana arrintu ku fayoobaato ilaa hadduu qirto waa la jeedli sooma hadduu qirto waa la jeedli saas macna waxaan u jeedaa haddii uu qirto inuu ku been abuurtay ha waa la jeedli sideetan jeedood baa lagu xunay qaala markaasaa wuxuu yidhi laa maya maya والذي مدبان قدارتي بعثك كبخيه كدري بالحق حق كدري ما كذبت ما انا بين شيء عليها كركده كوما بين شيء waxaan hubaan ku hadlaya rasuul ilaahi arinta ana isdul taagay wax la iga sheekeynay ma ah thumma da'aha kadibu nabigu iyadii u yeeray kan baleediyadii khawlata binti aasim baladiir fawa'adaha iyadina waa wacdiye nabigu kadalika siyo kalu wacdiye la ilaaha kaya la hada arintan gash na cadaab adduunyo in dhagax lagu gudila karoon in aakhara lagu cadaab na adbulaha qala duhati lillah maya ah maya ayuu la suutak waladii mid baan ku dhaartay bacataka ku diray bilxaqi xaq kugu diray allah xaq kugu soo diray baan ku dhaartay inahu isagu lakaadibun waa beenaanay tidhi ah, been buu sheegaya waa lagu been abuurtay fabada'a markaasuu nebigu bilaabay sal ly slm birajuli ninkiibuu ku bilaabay cuwaymir baa lagu bilaabay fa shahida markaasuu qiray arbaca shahaadaatin afar qiraal billaahi ilaah shahidad macnaa dhaar waay shahida billaahi arbaca afar dhaarood buu alla ku dhaartay macnaha inuu run sheegayo midii shanaadna haddaan been sheegayana lacnadu haygu dhacda buuli sooma ninkii markuu ka dhamaystay nebigu sal lay slam uma hannaa wuxuu ku labeeyey bilmar'ati buu ku labeeyey ayadiibaa hadda loo yeelay ayaduna meeshii bay ku dhufatay cagtamayna uga dhigine way dardartay uma kadibna faraqa wuu kala geeyey nebigu baynahumaa dhexdooda waa kala diray marka waa la kala dirayo sidan iskuma qabi kabtaano reer iyo nin iyo xaas isuma noqon kartaa bale kala taga raahu muslim baa wariya xadiidka isaga tayib xadiidka uwaymir al iyo xadiidka hilaal ibn umaya waa labada xadiid ee asalka u ah baabul aayaadka suuratu an-nur miday ku soo degeen sababtiisana waa la isku khilaafsan labadaba nassa waxaa ku yimid aayaadku inay ku soo degeen qisada hilaal ibnu umaya oo isaguna sidoo kale ku dhacday iyo ciwaymir alcajlaani oo xadiidkiisa hadda tul taaganahay labadaba way ku timid culimmada qaar mid bay saxiixinayaan qaarna waxay leeyihiin labada qisada mar isku dhow intay dhacday inay aayaadku labadaba ku soo wada degeen baa dhici karaysa oo sababunusuul labadaba ay u yihiin sidaas macana sidii qur-aanku sheegay buu marka nebigu mariyey sal ly waslam waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidka labada ruux markay yimaadaan maxkamadda horteeda in la wacdiyo oo ilaahay la xusuusiyo ha waxaa kaloo laga faa'iideysanayaa in ninka lagu bilaabayo sidaas ilaan quraanku waa ninku ku bilaabay sooma fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaat asagu markuu dhaartay kadib bay haweentu iimaanayso waana ficilka nabiga sallallahu alayhi wasallam saasubay sooma tayib iyad isagaa marka lagu bilaabay laana iyadu markii isaga laga soo gudbo ayaa waxaa imaanaysa inay teedu timaado wayadra'u u canha alcadaab waa in isaga lagu bilaabo inay waajib tahayna waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo keyrkii caleyh raxmatullah oo waxay yidhaahdeen waa in lagu bilaabo isaga maxaa yeelay isaga hadduusan marinba ayadii wax laga raadin baa qalaba maxaaba iyada laga doonay isagiiba ila marka hore inuu suga waay saas daraaddeed hilaal ibnu umaya markuu nabiga ku yiri sal ly slam reerkaygii nebi allo way sinaysatay oo xumaan bay ku dhacday nebigu wuxuu ku yidhi sal ly slam albayina wailaa xaddun fii dahrika lagu yidhi hilaalow ama caddayn keen inay sinaysatay afar nin oo arkayay ama haddii kale dhawarkaaga jeedal baa ku yaallay waa intaan aayaadku soo degay markaasuu hilaal ilahay intuu u tadaracay wuxuu ilaahu i furo ilaahu maanta dhabarkayga jeedal ka furo ah, markaasay aayaadku soo degeen saas weeyaan marka ninkaa lagu bilaabi isaga markay kasoo soo gudubto ma haweenta u gudbaysa sidaas ala raajih xadiidka waxa kale laga faa'iideysanaya thumma farraqa baynahuma halkaa waxaa daliishaday alimaam abu xaniifa iyo riwaaya can axmed oo waxay u daliishadeen labada ruux markay licaantamaan oo licaanku dhammaado waxay uun kala tegayaan oo nikaaxoodii dhammaanaya xaakimku markuu xukumo xaakimka maxkamadda qaadaya ee keeska qaadaya markuu intay arrintu dhammaato uu isagu kala diro xukunkaasi soo baxo sidaa unbay ku kala tegayaan ayib sidaasna waxaa qaba abu xaniifiya riwaaya can axmed jumhuurtu waxay qabaan ma ahee xukumka xaakimka inuu kala diro waan idin kala diray dhaho uma baahnee marba hadday licaantamaan oo dhaarahaasi ay maraan toos bayba u kala tageenoo xadhiggiina waa go-ay waana kala dhaqaaqeenba qaalli iyo xukunkiisna waxba laga sugi maayo sidaasay jumhuurtu qabaan saasaana raajix leanna nebiga sal lay slam sidaasaa ka sugano uma faraqa baynahumaa waa xukumkii nebiga haddana abadi weeyo tafriiqaasi maadaama nebiga sal lay slam uu qaadayo xukumka qaadaya sidaasaa loogu nisbayn wa ilaa inuu qaadigu xukumo waxba loogama baahne وأبدي بأكل حرام وبيها أساس برادت ما عند أبي داود وغيره من حديث سهل وحكته مضت السنة يعني بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وكل التقيان ديب دمرأس أمكل مكرا فرق أبدية لنا فرق أبدية مرة بي سيدا كوكل التقيان ولقود اسلو حلال وبهيا ولقودنا ديب دم اسلو قرسانيا وإجماع والاسلو قليه لكن يوحي خلافيا ma qaadigaa xukumaya kala tagooda mise marba hadday licaantamaan waaba kala tageenba oo xukun qaadi uma baahna taasay isku khilaafayaan jumhuurtuna waxay qabaan inuusan qaadiga xukunkiisu laazim ahayna haddayba licaantamaan sidaa inuu xadhiggii ku go-ayo weligoodna aynan dib dambe isu guursan karin ayib waana sida raajixa wey taqriiban وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري lilmutalaacinayni labadii licaantamayey wuxuu nabigu ku yidhi sal ly slam waa cuwaymir iyo xaaskiisii khawla nebigu wuxuu ku yidhi labadooda xisaabukumaa war xisaabtiinnu cala allaahi alle korkiisay ahaatee allah idinla xisaabtami doono waxba ka qarsoonayne axadukumaa midkiin kaadibun been buu sheegiyey oo labadiinna baan been sheegahaye ee yani laa sabiila laka warniyo wax jida kuuma ahaanin calayhaa korkeeda jid kuuma furna bimacnaa nebigu labadoodaba wuu waaniyo xisaabukumaa cala allah warallah idinla xisaabtami waa marka xukumku dhacay kadib yani markii hore waa waaniyey xukunku korku dhacay kadib oo keri waayey bu wuxuu ku yidhi allah idinla xisaabtami doona shakina kuma jiro labadiinna midkiin inuu beenaala yahay soo saas ma ilan hal arrin buu midna leeyahay waa jirtaa midna ma jirta soma qacan midkood unbaa beenalaa sooma markaasaa ninkii waxaa lagu yidhi laa sabiila laka calayha jid kuuma furna aad ku xaasaysato waa kaaga dhammaatay waay saas way macanaha jid damboy reerkuugu noqoto kuuma furna qaala markaasaa wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow maalii xoolahaygii haweenta xoolaha igaga maqan bu saa hadday ku tagtay xoolaa iga maqan xoolaha iyo xiluhu yeenay wada dhaafine haddii xilihii dhaafeen xoolahayga laga siiy laga siiyo halkaas soo istaag faqaala nabigu wuxuu yidhi sal alay in kunta haddaad tahay niyahu sadaqta mid ruu sheegay calayhaa korkeeda waxaad ku sheegtay haddayd ruu sheegaysay fa huwa maalku bimaa shay sababtii buu ahaaday istaxlalta aada xalaashatay oo min farjihaa xubinkeedii ah haddaad run sheegayso waxaad ku sheegaysay ay runtaa tahayna hede xoolo meesha kuuma yaallaanoo xoolaha waxay ku yeelatay soomaadan u galmoonin ya ka hor intayna waxan ku dhicin soo xaas kuuma ahayn haa marba hawdii haweenta aada u galmooto meherkeedu waa sugan yahay xoolihii qaadata iyadaa iskale sosaas ma soomaynaan soo marin haweenaydii labadii ruuxee weliga idan la-aantiisa isku guursaday oo nikaaxa baatilka isguursaday oo uu sidaa ugu galmooday soo meherkii lama sinin gabadha ah meherku sidiisaba wuxuu ku xidhan yahay haweenta haddaad u galmooto meherkeedii waa qatcan banaan ku yaalla isaga saas daraaddeed niyow haddaad ruu sheegaysayna meherkii waxay gabadhu ku yeelatay xubinkeedii baad xalaashatay ood u galmootay warku meeshaas ku idli wa in kunta haddaad tahay kadabta mid been sheegay calayha korkeeda ood ku been sheegtayna fadaaka kaasi abcadu mid fogaan badan wey laka adiga minhaa xaggeed kaba daranba sooma haddaad been sheegtayna hadda laba laysuu kaa dari maayo inaad ku been abuuratood cirdigeedii iyo sharafkeedii dhaawacday iyo in xoolihii yeelatay oy mudatay lagaa siiyaay labadaa isku darsan maysidee xaalku markaa waaba kasii fog yahay saas daraaddeed xoolaha sheegin baa laleeyahy raallihow muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray xadiidka waxaa laga faa'iidaysanoo faa'iidada ku jirta ay tahay in muxuu ahaayey labada ruux ee licaantamayay ay sidaa ku kala tegayaano dib dambe ayna isu arkaynin saan horeyba usoo sheegnay laa sabiila laka calayha taxriimka ay xaaraam kala noqdeenna waa muabad sidaasina waa laysla ogolyahy oo dib dambe inuusan u guursan karin waxaa kaloo laga qaadan maadaama xaggeeda ay yani wax weeyaan waxa tuhmada keenay uu ka yimid maalkii ha la ii soo celiyo haduu ninku yidhaahdo soo celis mal isaguna saana xadiisku faa'iiday wa an anas radiyallahu anhu ana nabiyyu nabigu sallallahu alayhi wasallam qaal wuxuu yiri ubsuruha firiya ubsuruha arka haweenada iyada arrinkeeda loo fiirsado markuu kala xukumay oy ila oo hawshii la kala diray baa wuxuu yiri ha loo fiirsado haweenta iyada fa in jaa'ad waxay dhashay bal waxay dhashay keeni doonto ha loo fiirsado فإن جاءت هذي لتما دبديه كان أي أورك كسدو ننكو نديدي اسكفوغي إن جاءت به هذي لتما دو أبيض إساغو عد صبطا أو تما تلحسن تميه سيدي سيهين أو تما أبقى الهين فهو كاسي المهاسي لزوجها ننكذي للي عام فمي اسكأن فيه بأسقنا طيب wain ja-ad hadday la timaado bihi ilmihii uurka ku jiray agxala isagoo indha kuulan agxalada waxaa laga wadaa indhaha xiribahooda yani eh, timaha indhaha ayaa hoostoodu madoobaanaysaa sidii ruux indhakuushay oo kale saasuuba ku dhalanayaaba agxala isagoo indhakuulan jacdan oo timo adag hadday la timaadana oo timihiisu adag yihiin oo isku marmaran yihiin fa huwa kaasi liladii ninkiibuu u sugnaaday ramaahaa uu ku ganay bihi isaga ramaa uu ganay ha iyada bihi ninkii uu ku ganay baa markaa dhalay wey macnaha halkaasuu ka soo jeeda hala fiiriyo wa ah, waa laga warsugi muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray sidaasi xaafidku caswigaasi uu bukhaariiyo muslim u tiiriyey sax ma aha xadiidku waa xadiidu anas markuu yahay muslim kaliyaa wariyey bukhaari ma warin bukhaari wuxuu wariyey isagoo xadiidu ibni cabaas ah laakiin sifaadka lagu sheegayo nabigu uu sidaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo labada nin waa awaymir oo ninka xaaska reerka qabay ah iyo ninka lagu tuhmay oo aan nidhi shariik bnu saxmaa baa la dhihi jiray labada nin baa kala tilmaan gadisnaa ninkan reerka qabay ninka reerka qabay wuxuu ahaa nin cad oo hilib yar oo timihiisu jilicsan yihiin ninka lagu tuhmayna wuxuu ahaa nin maariin ah oo kubab waaweyn oo hilib badan oo timo adag nebigu marka wuxuu yihi ilmaha dhalan doona labadooda kii uu u ekaado unbaa dhalay ha loo fiirsado wa ilaahay amarkii kii lagu tuhunsanaa ilmo u eg bay dhashay sidii nabigu sheegay tilmaamuhu sheegay bay ku dhashay saan ninkii lagu tuhunsanaa buu u egyahay ilmuhu saas macna sidaas markay dhacday ayaa nabigu wuxuu sal alayhi wasallam lawla maa mada min kitaabillah la kaana lii laha sha'nun ah, wixii hor maray oo ilaahay kitaabkiisa ah hadduusan jiri lahayn aniya haweenta maanta waxbaana dhex mari lahaa buu ama la ogaan lahaa waxa aniga iyadoo la mara maxaa laga wadaa bimacnaa mar hadday licaantantay oo ay licaan samaysay xataa ilmuhu ninkii lagu tuumayba ha u ekaadee xad dambe oo lagu soo celinayo la marinayo ma jirto laanna qur-aanka muxuu yidhi wayadra'u canha alcadaaba baa leeyay ah. cuquubadiiyo xadda waxaa ka celinaya inay shantii dhaarood marto soo shantii dhaarood ma marin xaggeen loo mariyo marka qur-aankii baaba meesha taagan nabigu sal alay slam aniga iyada waxbaana dhex mari lahaa marka waxaa laga qaadan shabaha iyo ekaanshaha ilmuhu uu u eg yahay ninka u eg yahay haddii licaan ay haweentu marto ma keenayo xad ma keenayo xadlag in la xado oo zinadiisi rasmiya loogu qiro ma keenayo faraha laga qaaday sidaas wey macanaa ayib xadiidka waxaa laga qaadanaya culimadu ka faa'idaysanayaan haweenayda uurka leh haddii ay noqoto inay iyadii ninkeedu licaantamaan in la sugo intay ka umulayso sharti maaha xuduudoo kale maaha licaan haweentu iyadoo uur leh hadday xad ku waajibo waa la sugi intay ka dhalayso maxaa yeelay ilmaha uurka ku jiraa loo baqayaa haddii la jeedlo ama ma ahee dhagax lagu dilo ilmahana loo baqaya saas daradeed haweenta uur kale lama lama xado waa la sugaa xaddeeda waa la dibdhigaa ilaa ay dhasho weliba markay dhashay kadib nabigu sal alay waslam haweentii waa kii ku yidhi soo nuuji ilaa naaskaa uu ka go-o way tagto way soo nuujisay markay soo nuujisay kadib baa waxay keentay iyadoo wadda kibisna gacanta usoo saartay isagiioo keligii cunayo meeshaa taagan waxay tii rasul wakaa waa iga kaaftoomay waxba igama baahna maante hallay xado markaasuu nabigu amray in la xado salawatu rabbi waslamu caleyh marka waxaa laga qaadan intuu ilmuhu u baahan yahay xadda waa laga dibdhigaya taa la mid ma aha licaanku iyadoo uur leh baa licaanku dhacaya haddii licaanka ninku uu licaantamayo ilmuhu ku jiro oo ilmaha uu anfinayo uusan ilmihiisa ahayn oo uu diidayana waxay culimmada badan in badan qabaan waa in licaanka lagu daro inuusan ilmaha dhalin oo dhaaraha shanta markuu dhaarto waa inuu yidhaahdo way zinaysatay ilmaha uurkeeda ku jirana ma dhalin ma anugu hadduusan licaantamin ilmihii isagaa leh ilmaha hadduusan anfiyin ilmaha isagaa yeelanay leanna ilmaha marba hadduu gooshiisa ku uurgaloo ku dhasho oo xadhiggiisa ilmuhu ku dhashaay alwaladu lilfiraash waay ilmahaasi wuxuu nasabka ku waayi karaa inuu maxkamadda tago oo licaantamo oo iska anfiyo laakiin haddaad bannaan kaga sheekayso ma dhalin ilmahaas ma dhalin weligaaba akri nasabkaagana wuu qaadan dhacalkana waxbuu ku leeyahay adaana dhalay maalinta qiyaamadana waxaad imaan ilaahay isagoo alla iska kaa xijaabay waa dadka macnaha ilmahooda ay dhaleen iska anfiyoo diida ayagoo wax cadayna u haynin oo u diida nasabka u diida oo iska fogeeya oo dayriya ilaahay maalinta qiyaamada waxay imaanayaan alle waa iska xijaabaya tabaaraka wa tacaala la marinaya marka arrin culus waay arrin culus waay ayaana la yaab kale maalin dhaweyd baa gaarisaan saa gabadh baa dacwoonaysa waxay leedahay ninkii nin baa qabay gabadh bay u dhashay marka ku curatay markaasuu wuxuu ku yidhi haddaad gabad labaad ku curato tan hadda haddaad gabad labaad ku darta buuri tan hadda joogto iyo taad soo wadaba ma dhalin maxaad uga carariyo gabdhahaga aad uga carari gabadh iyo wiil kolba kii ilaahay ku siiyo soo nasiib ma qaar baana gabadh ba haynin wiilna haynin ya khatar way marka marka ilmaha wuxuu ku fogaan karaa in aad maxkamad tagto oo aad sidaasi marka ku anfido wa ilaa haddaad un banaanka ka tidhaahdo waan anfiyo ilmaha ma dhalin waa dhashay nasabkana wuu leeyahay dhaxalkana wuu leeyahay waana ilmahaagii w ama diid ama diida saas maana xadiidka marka macnahaas ayuu faa'iideynaya وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أمر وحو أمري رجلا منه وحو أمري أن يضع إنو صارو يده قعنتيس إنو صارو عند الخامسة مد شناد أكتيدا دارتي شناد أكتيدا إنو صار قعنتيس على فيه منك أفكيس منك لو ميشي تاقنا ayuu nabigu sal lay wasalam markii dhaartii afartii uu ninku soo maro tii shanaad la joogo buuri war afka gacanta ka waa laga qabanaya maana waa khatar taa shanaad baa hawsha dhan macnaha ku dhacaysa amara rajulan ninbuu amray an yadaca inuu saara yadahu gacantiisa cinda alkhamisati midda shanaad agteeda calaa fiihi ninkan dhaaranaya afka inuu ka saaro ou ka celiya arrinta wa qaala markaasaa wuxuu yidhi inahaa iyadu nabigaa dhahaya inahaa iyadu midda shanaadi muujibatun waa tii waajibinaysa waay maxay waajibinaysaa lacnaday waajibinaysa soo lacnad iskuma ridaysa taa shanaad baa waajibin oo laaziminaysa warka joog warka qabta waay macnaha روح وري حديث ابو داود باوري والنسائي والنسائي ورجاله ثقات ابن عبد الهادي لو حليه سند كيس لا باس به شيخ الباني لو صحيح حديث كاس واسوبين waxa laga qaadan ninka dhaaranaya licaanka ku jiray in laga qabto oo la abhiyo oo la waaniyo oo laga celiyo oo ilaahay la xusuusiyo iyadana sidoo kale lagu sameeyo haddii markaa la keri waayo oo khiyaar kale uu qaadan waayo waa la sii daynaya marka xeerada salkeeda soo soo leef baa la leeyahay وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين لبدي اللي عانتمي قصة ودي دحديده عويمر عجلان يحاسكي سويه قال النبي وحور قال وحور الرسول صلى الله عليه وسلم قال سهل وحور فلما فرغا مركي كفر فاروقين ودميين min talaacunuhimaa islacnididoodii lacnaday isku ridayeen iyo licaantankii ay licaantamahayeen markay dhammeeyeen qaala nabigu qaala wuxuu yidhi ninkii reerka qabay waa cuwaymir ayaa qaala cuwaymir wuxuu yidhi kadabtu been baan sheegay calayhaa korkeeda waan ku been sheegay yaa rasuula rasuulka ilaahayo in amsaktuhaa haddaan sii haystaba ah, licaankii markaa waa dhammaaday shantii iyo shantii waa mareen markaasu wuxuu yidhi rasuul ilah haddaanba dib usii haystaba haddaaban dib usii haystaba beentay ahayd faallaqahaa markaasuu furay alaaan saddex buu ku furay qabla an ya'murahu intuusan amrin rasuululahi sal ly aslam rasuulkoon amrinoo furdhihin ayuu saddex ku dhuftay ah, alele haddaad iisii joogtaba waa haddaan kugu been sheegayba saddexdii baad ku furantahay buui nabiguna ma amrin kulamana talin sal lay slam ayb xadiidkan ayaa waxaa deliishaday culimmada jumhuurtoodaa deliishaday oo waxay yidhaahdeen saddexda dalqadood waa la israacin karaa haddii la israaciyana way wada dhici karaan masale aan soo marnay soo maahayn adiladay deliishadeen bay ka mid saddexdii buu nabigu hortiisa ku furay laakiin waxaa lagaga jawaabay oo qolada qabto dalqadu isma raacan ay kaga jawaabeen ninku war uu iska yidhi bay ahayde wax xugum oo ka dhashay ma jiro leanna hadduu saddex yidhaahdo iyo hadduu aamusaba soo lama kala direen oo kala dirkuna soo taxriim abadiya ma noqdeen ayib ma nabigaa kula taliyo fur yidhoo saddex ku fur yidhi waa kula talin isaga unbaa degdegay sooma marka waa hadal uu iska yidhi wax xugum oo ka dholanayana uusan jirin sidaasay kaga jawaabeen saasuu macna ayib وعن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس وحا لغا ورين ان رجلا من جاء ويمد الى النبي النبي يمد صلى الله عليه وسلم faqaala markaasaa wuxuu yidhi ina imra'atii xaaskaygu rasuul allow laa taruddu ma celiso oo iskama waabiso yadda laamisin nin taabanaya gacantiisa gacan taabanaysa sideedaba yac iskama tidhaahda waa ma ah, xoolaha xoolaha qaar waxaa jira neef walba ilmo kastoo yimaado iska nuugi karo sooma marka waxa weeye haweentaydu gacan kusoo socoto maba celiso yidhi cajaa'ib qaala nabigu wuxuu yidhi sal alay waslam gharribha dir buu yidhi gharribha bimacnaa fur waay ah, masaafuriyo isdhaaf qaala wuxuu yidhi akhaafu waxaan ka bacqayaa an tatbacaha inay raacdo nafsii naftaydu inay raacdo aad baan u jeclahayo dee haddaan diro aniguna waa naftaydu way ka daba tegi kama kama samri karo qaala nabigu wuxuu yidhi sal ly waslam fastamtic markay ku raaxayso biha yadda iska hayso haddiiba naftu kaa raacayso iskala joog baa lagu yidhi allahu mustacaan رواه حوري أبو داود أبو داود باوري والترمذي والبزار باوري والرجال حديث كرجال سوسنا ثقات حديث كاس الترمذي موري من وهم اسمه تسوى abu daawud iyo bazaar iyo keyrkii waa soo saaray laakiin tirmidi ma warin xadiisa tirmidi kamid ma xadiiskaas alimaam nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy waa xadiis saxiix oo mashhuur ah ibnu kaiirna fii tafsiirihi wuxuu leeyahay sanadkaasi waa jayid ibnu xajarna fi talkiis wuxuu u iishay inuu saxiixiyo mundiri kadalika fii mukhtasar sunan sheekh albaanina wuu saxiixiyey calaa sharti muslim shaahidna wuu u sheegay bayhaqi uu soo saaray kama fii saxiixi sunani abi daawuud oo asalka ah xadiidku marka xadiis uga واخرجه حديثا وحا صو صاري ان النسائي النسائي صو صاري من وجه اخر طريق كلو كسو صاري عن عباس بن كوري رضي الله عنهما باللفظ بكوري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فر ماشي غربها ايو طلقها واسكم قال مركز منك يقول لا اصبر ما صبري كرو عنها حقيقه كما صبري كرو رسولك إلهي كما مضل قادن كرو نفتا إقر راعيسو قال مركز النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكها مركا هيسو حديث كاسي نسائي أيار رجحي إنه مرسل يهي منصول كمركو يهينا وحول مصقنا ابن جوزي وحكسو قوري إمام أحمد إنه يري باب كاسي وحديث النبي كغسوغا مسجرو أصل نمالي بالحديث كان سياس برادة با إمام ابن جوزي حديث وحكسو أروري كتاب كيسا موضوعاتك آد بانا اللون نقضيي الإمام ابن جوزي xadiidkan mawduucaadka uu ku keenay ku sheegay aad baa looga daba tegey waxyaalaha kitaabkiisa aad loogu ceebeeyey ayay ka mid tahay xadiidku xadiid sugan xadiidku waa xadiid sugan maxaa laga wadaa marka wa haweenaydu gacan ma celiso haweentaydu maxaa laga wadaa culimada qaar ka mid a ah waxay leeyihin haweentaydu nin xumaan inuu ku sameeyo raba iskama celiso sidaa qaar baa qaba abu cubayd iyo nasaa-i lacraabi khataabi hazaali nawowi saasay ku tageen daahirkaasay mareen waxay yidhahdeen haweentani waa haween aan ragguba u kala duwaneyn ninba iska maclisaba ayib waxaa la yidhi hadduu macnuhu sidaas yahay nebigu haweenay zaaniyada nin haysa miyuu dhihi laha isagoo qur-aanku uu leeyahay wa xurima dalika cala almu'miniin a ah, naag aan ninnaba iska celinayn iska haysa nebigu ma dhehen baa layidhi qolada qaarkood culimada qaarkood waxay marayaan inna imra'atii laa taruddu yadda laamisin lagama wado zine eh waxaa laga wadaa haweentaydu gacan taabanayso xoolo ka rabta oo wax weydiisatay waxba uma diido sidaas daraaddeed biilka aan ansiya xoolaha guriga yaallahay cid kastoo weydiisata way siisaa waa haween deeqsiyad ah laakiin waxay yidhahdaan deeqsinimadu dumarka ceeb bay ku tahay waxaa la yidhahdaa afar shay oo ragga ammaan ku ah baa dumarka ceeb ku ah xukamada sidaa yidhah waxaa ka mid ay dhahaan muxuu ahaayey deeqsinimada waxaa yidhi haweeneydu hadday deeqsiyo tahay haddee xoolihii ninka unbay deeqsi ku noqonoy kala firdhini soo maa waxaa ka mid ay dhahaan geesinimada hadday geesiyo tahayna dee ninka unbay ku taagantahy lacadow la dagaalami maysa sifaad noocaasay sheegaan marka laa taruddu yada laamisan culimada qaar waxay ku fasireen haweentaasi xoolo ma reebto xoolihii oo dhan bay bixisaa alimaamu axmed baa sidaa ku fasiray asmaci imaamkii luqawiga ahaa ibnu jawsi saasay maraya qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa laa taruddu yadda laamisin nin aan u galmoonaynin laakiin uun taataabanaya ama iskala fara ciyaaraya iskama celiso xoogaa galmadu waa culus tahay laakiin fara ciyaar kale way iska ogoshahay saasaa laga wadaa marba haddayna zina hoose samaynaynin way ka fududahay tii hore adiga xadiidka macaanihiisa waa isku khilaafsan laakiin maxaa meesha loo keenay kitaab al-li'an maxaa loo keenay kitaab al loo keenay ninku xaaskiisa hadalka uu ku qadfay hadduu yahay hadal aan ku cadayn way zinaysatay laakiin macnaha laga fahmi karo qadaf ma aha markaa hadduu yidhaahdo haweenaydeydu gacan loo soo taagay iskama reebto way zinaysatay miyaa ma hadal cadba mise waa hadal ixtimaali kara hadal aan ku caddaynoo ixtimaali kara hadduu haweentiisa ku sheego qadaf ma aha ee waa hadal muxtamil ah suuroobi kara sidaas daraaddeed qadaf oo kale loola dhaqmi maayo xadiidka macnahaasaa loo keenay xadiid kale soo socdana isaguna macno noocaasoo kale faa'idayn doona hada wabillahi tawfiiq wa sal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wala ali w saxbi waslem